bsm <clears throat> اllah alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam calى rasuuli اllahi waalih wصaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo afraad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu khuruuji الnisaء ilى اlmasaajidi ida lam yataratab calayhi fitnaة waanaha laa takhruju muطayabatan su-aalkan maynan ku joogo wuxuu baab yahay baabu khuruuji الnisaa'i dumarka bixidda ay u baxaayeen ila اlmasaajidi masaajidda ay u baxaayeen idaa lam yataratab hadduusan ka dhalanaynin calayhi bixitaanka asaga ah fitnatun dhibaato diineed dhibaato diineed wa annahaa iyaduna laa takhruju haweenaydu inaysan baxaynin muطayabatan iyadoo cadar ama wax udgaya ismarisay qaala اimaam raximah اllahu tacaala xadaanii camru naaqidu wazuhayr bnu xarbin jamiica can ibni cuyaynata sufyaan qaala zuhayr wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata zuhayr baa sidaa yidhi camrina wuxuu yidhi asagu can ibni cuyayna can الzuhriyi muxamed samica saaliman annahu samica saaliman inuu saalim maqlay buu zuhri sheegay ibn cabdilaahi yuxadiثu asagoo ka tabanaya xadiidka can abiihi aabihi cabdulaahi bni cumara yabluqu uu la gaadhayo bihi xadiidka annabiya suubanaha sala allahu calayh ali wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ida ista'danat axadakum midkiin hadday idan weydiisato imra'atu xaaskiisu ila lmasjidi masjidka aadidiisa ay u weydiisato falaa yamnacha yuusan u diidin yuusan ka reebin nin muslima hadday xaaskiisu tidhaahdo masaajidkaan raba inaan ku soo tukado ama aan tagoon cilmi ka soo faa'iidaysto yuusan u diidin oo ka reebin xadaanii xarmalة bnu yaxya tujiib اlmisri qaala ahbarana bn whb cabdالlah qaala ahbaranii yunus ibnu yaziid alayli can ibni shahaab الzuhri qaal ahbaranii salim bn cabdillaah ana cabdاllahi bni cumara radia allahu tacaala canhu qaal wuxuu yidhi saxaabigaa samictu rasuula اllahi salى اllahu calayh wali waslama yaquul nabigoolaan maqlay laa tamnacuu ha ka reebina nisaa'akum dumarkiinna almasaajida meelaha lagu tukado ida sta'dannakum haddayna idan idin weydiistaan ilayha ila almasaajidi qaala wuxuu yihi raawigii oo markaa dee saalim ah faqaala bilaal ibnu cabdillaah bilaal ibnu cabdillaahi oo saalim walaalkii ah wuxuu yidhi oo cabdullahi bni cumar uu dhalay wallaahi abbow allaan ku dhaartay lanamnacahunna waan u diidaynaa oo masaajidda waa ka reebaynaa oo ma ogolin qaala wuxuu yihi raawigii oo markaa haddee saalim ah fa aqbala calayhi cabdullah cabdulaahi baa isku soo majiray wiilkii bilaal ahaa oo waa ku soo jeedsaday weye fasabahu waa caayay sabban cay iyo jaa'ifo sayi'an aad iyo aad u daran yacni dhagahu ka raacay wey aad buu u canaantay bilaal waa nin weynoo markaa reer leh oo xaasas la wey laakiin waalid ilmihii kama weynaado maa samictu ma maal buu yidhi sabahu asagoo aabbahay caayay milahu caydaasoo kale qau weligay ruux biniaadan ah oo qaabka aabbahay u caaya ama oola hadlo weligay ma arag buu maalinkaa siduu u galay wiilkiisa bilaala maxaa wiilku wuxuu taataabtay ama laacay meelaan la laacin buu faraha la galay qaala wuxuu yidhi biruka cabdulahi bni cumar baa odhanaya awaabihii uhbiruka can rasuuli rasuulka ilaahay baan kaaga warramaya oo kuu sheegaya xadii nabigu uu leeyahay dumarku hadday idan idin weyddiistaan oo masaajiddaannu aadaynaa yidhaahdaan yaan loo diidno ha la fasaxo ha la idmo wa taquulu waxaad ileedahay wallaahi lanamnacahunna waa u diidaynaa yani way kala tegaysaa baasho waxaa weeye nin walba intuu nabiga xigo calayhi salaatu wasalaam ama uu yaqaan ayuu xurmeeyaa oo qadariya xigitaalkaan ka hadlay waa xigitaalka diineed baan ka hadlaaya qiso oo sayidina cumar tan hawshan ka qabsatay ayaa jirta oo bukhaari iyo axmed iyo khayrkiiba wariyaan gabadh la odhan jiray caatika binti zayd ibni camr ibni fayl alcadawi oo saxaabigii saciid ibnu zayd ee cashar almubashiriin ka tirsanaa walaashii ah ayaa ka mid ahayd umar xaasaskiisa cumar xaasaskiisa caatika binti zayd gabadha ayadaa mar walbo cumar u soo baxo salaada cishe iyo salaada fajarba way soo raaci jirta masaajidka markuu galo ayadna dhan kale ka soo geli jirta cumarna radi allahu tacaala canhu wuxuu ahaa nin aada u masayr badan kutubu taraajum wasiyar ka akhriya saxaabada aad iyo aad u masayr badanba masayr row ayuu sayidina cumar caatika caruurteedii iyo wiilashii cumar dhale ee waaweynaaya saxaabada waxay ku yidhaahdeen caatikoy waad og tahay cumar inuu maseerow yahay habeenkan aad baxaysid cishaha u guura bahallaynayso eed fajarka u guura bahallaynayso inuu dhibsan hayo waad og tahaye maxaad u baxaysaa waxay tidhi waa ogahay laakiin wallaahi ilaa uu joogi yidhaahdo ma daynhayaa tidhi masjidka cumar asuu afkiisa ha ka soo baxdo masjidka aadi maysid oo salaad jamaaca ah cisho iyo fajar soo tukan maysa ha yidhaahdo markaa un baan joogi bay jiri ilaahu asagu hawsha caddaynayo annagoo ma daynayo bal riwaaya cinda cabdirasaaq waa cinda hayrihi asaga cumara afka oola baxay caatikoy wuxuu yidhi waad og tahay inaanan jeclayn cishahaad aadayso iyo salaadda fajareed aadayso waxay tidhi waa ogahay inaadan jeclayn laakiin maxaa kuu diidahaya inaad itiraad ha aadin ii sheeg bay tiri waxaa kaa hor taagan inaad itiraad caatiko hee ma bixi kartid waad og tahay bu waxaa ii diidahaya ee aduu maa i garatid ma jirtid ay jiri maxaa cumar hor taagan xadiidkan waa amiiru اlmu'miniin waa ku dhici waaya isagu masiiroowa xaaskiisu hataa afka oola baxay oo tidhi haddaad tidhahda joog waa joogahaya inuu dhaho joogu baa ku dhici waayo wiilkan yarka bilal muxuu leeyahay wallaahi waxaa lay libaax nimaan aqoonin baa lax ka rita nebi maxamed nimaan aqoonin baa ku hadal celiya maad fahanteen hawshaa u fahma marka wiilka asagu ta'awul iyo haween dadaal iyo fitnaa dhalanay hawlo kulu ta'wiishanaya laakiin saxaabada waaweyn nabiga yidhi hadday hayaan ma ku lexleexdaan ma kuma lexleexdaan marka nin walba intuu subanha yaqaan ama uu ka warqabuu qadariyaa nabiga qadarintiisa marka aad u ogaada aad u ogaada marka saasuu marka cabdullaahina wiilkiisa oo la dagaalamaya u caahe oo aflagaadaynaya u jaaifaynaya bal wuxuu mutay in la garaaco bilaal ibn cabdillaah waa min min ataabiciin culummo way ajila laakiin meeshuu taabto marka la eego tacsiir buu mutay tacsiirtina hadda waxaa tacsiiroo ganaaxay aabbihii intaasaa noogu filan fasabahu saban sayian maa ra'aytu mxuu abi sabahu axadan qatu weligii ma dhicin wey cabdulahi bn cumarna wuu kullaa sida aabbi u kullaaba u kullaa <clears throat> uhbiruka can rasuulillaahi wataquulu lam nanachunna yani waxaa la raba inuu yidhaahdo aabba waan yeela sax laakiin baryahan dhib jiree haweenki intay dhahaan cishaan soo tukanaynaa ama waxaan soo tukanaynaa salaad fajar yay dhexda ka baxahayaan aafaa jirta aabbow samayn baa ku filayn laakiin inuu la soo istaago diidda qayaxan lama rabo lama rabo sidii wadaaddii soomaaliyeedee tiri alle bukhaariga eedayay umbaa rabo inuu calacalo oo war keeno eeday waa taqaanaa man u malaynhaya waaad raisli hadda sheegi maaye yaa islaan weligeedii ka guursaday oo ka mehersaday welimo yar buu intuu xer u yeedhaybu hoos u sameeyey xaaskii weynaydna waa ka qariyey hawsha waagii sheekh maxamed umar uu akhrinayay kitaabka bukhaariga ayuu bukhaari soo qaata wuxuu dhaha bukhaarigan aadaya islaanti kaluna aadaa waad fahanteen baan u malay bukhaarigu waad garanaysaan sagaal sanuu socday sagaal sano taqriiba haddaan akhlidin taqriiban sagaalkaas sanaba islaantii kale yuu ku bukhaariyaystaa waagii dambe wadaaddi weyne waxay ka warheshay ninkii ay u joogta carruur lix ama shan ah islaamkana magaalada u daaqayso habeen walba marka bukhaari buu sii aadaa kitaabku u qaataa maqaaxida sigiiska u dhow buu dhigtaa wuxuu sii aadaa bukhaarigiisii bukhaariga muslimiinta kale maaha waagi dambe garti nimankii galay baa iga sheekeeya waraqaanay gabadha weyn waxay tiri alle bukhaari baan eeday saydu waxaan eeday waa maxay bukhaari baan eeday tiri almuhim haddaba intaas kakaftare inaad hawlo kale dhib kale uu sheegto eeday ahayde inuu xadiidka nabiga uu war ku soo celiyo ma ahay aladu galay w wiilki bilaal wiilkiisi waaqidna asna saasuu sameeyey bilaal keligii maaha wiil kaloo cabdullahi bni cumar u dhalay oo isaguna waaqid la yidhahdaan hawshaasu ku dhacay tuu ku sameeyey bilaal baa ku sameeyey reer cumar oo dhan baa masiirowyaal waa ku laayeen hiira hiiradu waa ku badnay badnayd xadaanaa muxamed bni cabdillaahi bni numayr qaala xadaanaa abi aabbiheed waa cabdulahi bn numayr alhamdaani wabnu idriis cabdulahi bn idriis alawdi qaala waxay dhaheen labadaa imaam xadaanaa cubaydillaahi bni cumar alcumari can naaficin mowla bni cumara can ibni cumar radi allahu tacaala canhum ana rasuul lah sal slam qaal laa tamnacu ha u diidana ka reebina imaa allahi addoommaha ilaahay oo dumarka loo jeedaay masaajid allaahi masaajidooda ha u diidina meelaha ilaahay lagu caabuda inay tagaan ayaan laga hor istaagin riwaayada abu daud aynu ku ahayd wbuyuutuhunna khayru lahunna u fiirsa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi hadday dhahaan masjidkaanu aadi oo nagu soo tukan cilmi ka faa'iidaysan muxaadaraan tegi yaan loo diiday salaad baan ku soo tukan yaan loo diiday laakiin ha ogaadeen wabuyuutuhunna wabuyuutuhunna khayru lahunna riwayada abu daawud baa intaa ku daraysa oad soo marteen xadaana ibnu mayr muxamed xadaana abi cabdullah qaala xadaana xandalatu yacni ibn abi sufyaan qaala samictu saliman ayaan maqlay ibn cabdillaah qaala yaquulu samictu ibna cumara yaquul samictu rasul lah sal slam yaquul ida stadanakum cafwan ida sta'danakum nisaa'ukum dumarkiinna hadday idan idin weyddiistaan ila almasaajidi meelaha lagu tukado ee allah lagu caabudo lagu sujuudo faadanuu lahunna u idma wa amru istixbaab mru istixbaab laa wujuub sida raajic cinda ahli اcilm wbuyuutuhuna khayru lahunana tusaysa xadaana abu quraybin mxamed calaa qaala xadaana abu mucaawiyata mxamed khaasin jamaca min aahiriya waa waajib bay leeyihin ayagu jamaca min aلdaahiriya amrku waa amr wujuub bay leeyihiin bacd اlfuqahana waa ku taageereen ayib waxay kale u deliishadeen imtinaacu cumara cumar diidaduu ka reebtoomay can nahyi imra'atihi annahy caatika inuu u diido ku dhici waayo weliba asagoo dhibsanaya marka fahnu ka fahma weeye sayidina cumar inuu amarku yahay amru wujuub nahyiguna uu yahay nahyu taxriim halkaasay wadaadda la marayaan waana aad iyo aad u dhib badan laakiin waxaa lagaga jawaabaya rasuulka sal ly slam xataa amarkiisa mustaxabkaa saxaaba alkibaar waxay u xurmayn jireen kalwujuub bay oga leexan jireen ayib xadaana abu kuray maxamed calaa qaala xadaana abu mucaawiyata maxamed khaasim adariir can lacma sulayman mihraan أثبت الناس في الأعمش baa la yidhahdaa عن مجاهد بن جبر المكي عن بن cمر قاaل قاla رsuل الله صلى اه عليه وسلم لا تمنcu النساء dumarka ha ka reebina min الkخhuروuجi bixitaanka xaggiisa ilى الmasaajidi masaajid ay u baxaan biاleyli habeennimo maalinkuna waa min baab اlأwlى wy maalinkuna waa min baab اlأwlى haddii la yidha habeen habeen wuxuu asagu halis u yahay ama aana u yahay in gabadha lagu xadgudbo ama mooryaaniya balaayo dhaba u istaagaan ama ayaduba mugdiga intay eh, ku gabato ay hawlo kale ku dhaqaaqdoon wanaagsanayn haddaan ilaahay subxaana wa tacaala miduu dhowraysan ahayn marka bileyl haddii la yidhi binahaar waa min baab alwlaa wey maxaa inta badan dumarka habeenkii baa la celiyaa dareenkuna jiraa ayb fasaadkii xumaantuna inta badan dadka doonaya ay qarsadaan habeenkii maalinka iyadu waxaa weeye waabaa iska eh, dhibku ma badno mar hadduu nabigu habeenka yidhi aan la reebin maalinka way ka sii daran oo looma diidi karo lamana reebi karo faqaala ibnu licabdulaahi bni cumar wiil baa cabdulahi bni cumar u wuxuu yidhi laa nadachunna ka mayna yakhrujna inay baxaan inay baxaan u dayn oo fayatakhidnahu waxay ka yeelanayaan bixitaankii yattakhidnahu damiirka khuruujkaad u celin bay ka yeelanayaan daqalan gabaad gabaad iyo wadiiqa ay u sii maraan xumaha iyay ka dhiganayaan addaqal waa alkhiyaanatu wاlkhidaac ama waa atasabub ila fasaad ama waa dariica ila اshuruuri wاlfasaad waxaa doonta lakiin daqalku asalkiisu waa geedaha badan ee kaynta jimiqda ah ee lagu gabado min xayu lua asalkiisu idan shay walbo xumo loogu gabaado ayaa daqalka la yidhaahdaa marka habeenkiiba waxay ka dhiganayaan gabaad ama masjidi waxay ka dhiganayaan gabaad ayagoon salaad u soconinoo dan kale xumo kale u socda halkaasuu marka la aaday wiilkii cabdulaahi uu dhalay marka ama bilaal ahaa ama waaqid ahaa qaala wuxuu ihi fazabarahu ibnu cumar ibnu cumar baa zabara ay zajarahu waradacahu fazabarahu ibnu cumar baa canaantay wa qaala wuxuuna yidhi aquulu qaala rasuul lah sal slm rasuulka ilaahay baa yidhi baan ku leeyahay wa taquul laa nadachun adna waxaad leedahay dayn mayno sababku u dayna wuu soo sheego wuxuu i waxay ka dhigan hayaan wadiiqo asagu malxad fiqi ah ama ma'had maqsadi ah ayuu fiirinayaa oo ah sadu daraa'ic laakiin daraacida ilaahina waa ogaa rasuulkuna waa ogaa calayhi salaat wasalaam wamaa kaana rabuka nasiya marka waxyaabihii hor istaagaya daraaicdaaso dhan buu ka hadli doonaa oo wuxuu dhihi doonaa gabdhuhu ayagoo dhar quruxsan qaba yaysan tegin yaysan iscarfinin barfuunay waxaa ka fogaadeen yacni waxyaabaha keenaya fasaadkao dhan nabigu waa ka laakiin haddana cibaadadii yaan lagu hor istaagin weeye ummaddii daayib iyo wanaag marka laa nadachu leedahay marka waa tii jiray sayidna ibn cabaas oo kale aquulu qaala rasuul taquluuna qaala abu bakr wa cumar waxaan ka baqaya akhsha an tanzila calaykum xijaaratu min aلsama ilahay inuu dhagax idinku rushay sida aqwaamtii loo rogay baan ka baqahaya war rasuulkii baa yidhi alla yidhi baan la taag cumar baa yidhi abubakar baa yidhi alleedii baa yidhi abubakar baa yidhi baa dhaantayba hadda bilaal iyo waaqid warkoodu hawsha waba ka daran yahayba marka ibnu cumar tacsiirta uu ninkaa tacsiire mutay waa mutay marka axaadiidta sidooda loo qaataa kii aanu ku soo maray fii jaamici tirmidi xadiidkii ku saabsanaa biyaha weylka qaabka loo weysan lahaa inaan gacanta la gelinin iyo markaasuu i ya abaa arday mid taabici ah kayfa nafcalu bilmihraas mihraas dar weyn oo dhagax ahayo midna waagi loo samey masjidkeeda loo samey laga weysaysan jiray ayuu hi maxaanu ku samaynaa ilan waxaa gacmaha yaan la gelina weelka ilaa la faraxashee waa dhagax foosto waxaa weeye dar weyn oo ilaa derbigaas ah oo dhagaxu biyo ka buuxaan boqol ma leexin karto waxaadna tidhi buu idhi weel faraha lama gelin karo ilaa la faraxasho see la yeelahaya miiraaskan wuxuu idhi yabna yabna akhi idaa samicta xadiiثa min rasuuli الlah falaa tadrib lahu اlamhaal in adeer bur adeer markaad nabiga xadiid ka maqasho qiyaas iyo miaal iyo see la yeeli iyo ishkaal iyo bushaa la soo shirtagiine xadiidka horta qaado laqo horta qaayib kadibna meelaha dhiil ka raadso iyo jalamad iyo galaasa darsato soo faraxalo maxaad xadiidka busha oola soo istaagi nabiga miyaa yidhahaa cala ra'si walcayn sidii wadaadkii adan khayr cabdille tolaahi nabiyow maxaad hagaajisay buu i laakiin way bi'inayaan ayib shee mahad cabdinuur wadaadkan firdows imaamka ka ah yo wadaad sheekh adkhayr cabdillaah waa yeela sigiiska fadhijin aad garanaysaanba mooyeen yo waa ii yimid oo yidhi waxaan rabaa in wadaad aad ii akhrido tajriidka tajriidka marka waxaa dhan wakti ma hayee bal xertaan wadaadkaaga raadinaya sheekhmaad owaagaa nagu cusbaan bal wadaadka kitaabka u laqbe xadiid fiican markuu maraba wuxuu dhihi tolla inabayo maxaad u hagaajisay way bi'inayaani soo runtii maaha runtii nabigu muxuu hagaajiyey waa la biinhaya waa lagu ciyaaraya diinka dad baa ku ciyaarahaya ayib marka waxaa wey intaad xadiidka qaatood qaayibto ood laqdo ayaa waxaa la rabaa in aad fahankiisa ilaahay inuu kuu furo aad barido ood raasita cilmiga kaa dhiman laakiin mucaaradnimo iyo bushi lama soo shirtago xadaana cali bnu khashram qaal ahbarana ciisa bnu yunis can ilacmash sulaymaan bihada اlisnaadi milahu sanadkan wuxuu noogu tabiyey asagoo kale xadaana muxamed xaatim ibnu maymuun wbnu raaficin muxamed bnu raafic naysaabuur lqushir waad garanaysaan waa raggaasi aad bay muslim ugu badan yihiin qaala labada imaam xadaanaa shabaabatu bnu sawaar almadaa'ini waa nin iqa oo imaama ila annahu rumiya bilirja waliba irja khabiid ah oo khatar uu leeyahan wax la qaba jirin axmedna waagi dambuu ku baraarugay waagoor waxbuu ka waran jiro waa shuyuukhda axmed weeye laakiin waagi dambe markuu ogaaday wuu ka tegay taraka ariwaayata canhu wuxuu dhihi jiray alimaanu qawlan wa camal alimaanu qowlan wa camal haye qwl camal maxaad oga jeedaa laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuululahi baa qawla xaggana camalkii ah jugjug meeshaada joog marka waa nakaarteeyey qawlku waxaa raba noqdo qowl lisaani wa qowl qalb camalku uu noqdo camal jawaarix wa camal qalb baa laga rabay camalkii wuxuu ihi qowlka lagu hadlahayo waa shahaataanka camalka qudhigiisuna waa shahaataanka marka waxaad modu inuu ku waafaqsan yahay oo uu sugaya ariiqadii salaf laakiin muxuu kuu madhab murji'at اlfuqahaa wuu kuu qarinaya marka intaasaa lagu eedeeya marka aad ba axmed oo la dagaalamay waa mulabis buu dhihi jiray mulabis muxuu rabaa in iskugu kaa khaldo madhab الsalaf الsaalix iyo madhab اlmurji'a xadaanii warqa ibn cumar alyashkuri can camr bn dinaar almaki can mujaahid bn jabr camr bn dinaar almaki mujaahid camar baa da'wey marka dhan laga fiiriyo wmaca dalika waana aqraan can camr bn dinaar almaki can mujaahid bn jabr maki can ibni cumara qaal qaala rasul lah sal lay slam i'danuu lilnisaai bileyli ila lmasaajid i'danuu u fasaxa lilnisaa'i dumarka bileyli habeennimo ila lmasaajidi masaajida inay aadaan marka habeenka waxaa loo sheegay waa lilihtimaam walictina waa inta badan xilliga dumarka loo diida bixitaanka wey maalin cindama hor istaagtaba faqaala ibnun lahu wuxuu yidhi wiiluu dhalay cabdulaahi yuqaalu lahu waaqid lagu magacdhabo waaqid layidha waaqid ibn cabdilaah idan hadday sidaa tahay oo dumarka habeen loo fasaxo aabbow masaajidda yatakhidna waxay ka dhiganayaan daqalan qiil bay ka dhiganayaan qiil ay ku baxaan oo ay tii xuma rabtay xuma ku soo samayso yay ka yeelanayaan qaala wuxuu idhi fadaraba fii sadrihi laabtu ka garaacay rurbaaxu feedhaha ku sii daya waa tantoomey qaala wuxuuna yidhi uxadiuka can rasuul wataquulu la rasuulka ilaahay baan kaaga warramaya oo saa yidhi adna mayaad leeda marka feedhow ka garaac kii horena waa soo cahay kan marka gacanqaad wey lan waa laba way kala daranta marka hore af bay taagnayd mar hadday mid kale uu ku xigsaday kan waa in la dhurbaxa marka xabadka muxuu ga garaacay shaydaankaa ayaa meeshan fadhiya oo meeshuu cumar ka garaaci jiri u baado nabiguna ka garaacay dad fara badan oo jin qabay iyo qolyo kaleba iyo qolyo waswaas ku dhacay shiki ubay ibnu kacab halkanuu nabigu ku dhuftay mar uu hawl kala hadlaayey ayib masale qiraa'aadka ku saabsan xadaana haarun bn cabdilaahi bni marwan albaqdaadi qaala xadaana cabdullah bn yaziid almuqri almaki xadaana saciid yacni bna abi ayuub alkhuzaaci xadaana kacab bnu calqamata bni kacab bni cadiy can bilaal ibni cabdilaah ibni cumar can abiihi cabdilahi bni cumar qaal qaala rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalam laa tamnacu nisaa'a dumarka ha ka reebina ha u diidina xuduudahunna dheeftooda min almasaajidi maslaxay ku leeyihiin xaq bay ku leeyihin xuduudahunna ay xuquuqahunna gabadha guriga inay ku tukato waa u khayr badan tahay laakiin beydkan ilaahay in lagu caabudo rag iyo dumarba ay ku caabudaan baa loo dhisay rag basa ma laha rag basana looguma talagelin marka xaqay dumarku lahaayeen beydkiiyaan loo diidon xuduudahunna ay xuquuqahunna min almasaajidi oga ah tacliin iyo salaad ku tukasho iyo khudbo ka baxaysa iyo muxaadaro dhegaysid bay ku qabaan yaan loo diidan wey ida sta'danuukum hadday idan idin weydiistaan iska dhaqaaq meeshu ma ayadu hibla awey masaajidkay jirtaa hadda yaa u fasaxay ayb waa idan qaadato iska dhaqaaq hawshu ma waa inay oo wadaadkii ay weydiiso ayb faqaala bilaal wuxuu yidhi wallaahi lanamnachunna faqaala lahu cabdullahi aquulu qaala rasul taquulu anta adiga waxaad odhanaysaa anta waa ku xumayn wey anta dad maqasho ayb wtaquulu bisaa ku fillay lanamnacahunna waan u diidaynaa baad taagan tahay baabkaas intaasuu sheekhu ku daayey tarjamo kaley bacdu nusakh ay leeyihiin ama bacdu shuraaxba ay la yimaadeen saasaana fiicano baabu nahyi الnisaa can الطibi cinda اlkhuruuji ilى الnisa lanna waa masale cusuba bilaabanaysa ya ila اlmasaajid nacam ma idiin qoraya baabka idinku baabu nahyi الnisaaءi can الطibi cinda اlkhuruuji ilى اlmasaajid ayb baabkaasaa wanaagsan halkan in la geliy lanna waa baab cusub oo kacay masalada hore waxay ahayd dumarku hadday codsadaan masaajidda in loo idmayaan laga hor istaagin waa masala fiqiyo gooni u dhacday wey idan ayagii maxaa ku aadan wey gabdhihii idanka la siiyey ee la fasaxay la yidhi waad fasaxantihiin raggoodii fasaxay maxaa laga rabaa idna waa xubin gooni u go'an marka baabka halkan in la geliyo waa munaasab wey qurطubi iyo hayrkiiba waa geliyeen baabu nahyi الnisa can الطibi عند الخروج إلى المساجد حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب بن عبد الله أخبرني مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن أبي أبيها بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد أن زينب بنت معاوية زينب بنت معاوية الثقفية زينب وحاسكي سيدنا عبد الله بن عبد الله بن مسعود حاسكي سوي gabadha markaa ibn mucaawiya ibn abi mucaawiya la yidhahdaa zaynab bint mucaawiya ibn cataab athaqafiy sideed xadiid bay nabiga ka tabisaa calayhi salaatu wasalaam sideed xadiid bay nabiga ka tabisaa hal xadiid bay bukhaariya muslim isku waafaqeen waa xadiidka caanka ay xataad ku marteen cumdaha tasadaqna walow min xuliyi kuna xadiidkii ahaa wey xadiikaas marka waa mutafaq bayna اlbukhaari wa muslim wanfarada muslimu bihada اxadii muslimka halka xadii haddaan naha inuu la tafaruday labada xadiid bay marka saxiixanka ku leedahay mid mutafaqa iyo min mafaariidi muslim ah cala اlbukhaari raxmat اllahi tacaala calayhima waana xadiidka hadda caawa ad ah haysaan wey ana zaynaba binta mucaawiyata aaqafiya kaanad waxay ahayd tuxadiu tii ka tabisa can rasuuli lahi subana sal lay slam annahu qaala inuu yidhi idaa shahidat ixdaakunna midiin hadday ka qayb gasho alcishaaa salaada cishaha falaa taayab tadii koobaad baa iska goon dhib malaha falaa tataayab yaysan udug ismarin wax udgahaya barfuun iyo cadar iyo unsi iyo bakuur tilka leyla habeenka asaga ah ee ay rabto inay masjidka u baxdo tilka alleyla allatii turiid wey ay doonaysa alkhuruuja ila almasaajid ma aha habeenkaas ma marsan karta hawshu ma aha markay soo noqoto way marsan kartaa markay soo noqotay gurigeeda timaaddo way marsan kartaa ayb waa markay rabta inay aaddo yaysan taabanna wey ilaa ay ka soo rogmanayso xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan can muxamed bn cabdillah alqurashi can qaala cafwan qaala xadaanii bukayr bn cabdillahi bn alashaj can busr bn saciid can zaynaba imra'ati cabdillahi bn mascuud qaalad waxay tidhi gabadhaas qaal lana rasul lah sal lay slam ida shahidad ixdaakuna almasjida midiin hadday masjidka tagto falaa tamasa طiiban bimacnaa wa min baabi waanu soo maray iطlaaqi اlficli wairaadati afwan waa ilaaq اlficli oo shuhuudkii baa la ilaaq waxaa loo jeedaa iraadada iraadadaa loo jeeda hadday midiin doonayso wey hadday xaadirto hadda wayba tagtayba wayba joogtaaba waxaa loo jeeda ida shahidad ida araadat ida araada shuhuud اlcishaai إda شhahidat إxdaakuna اlmasjida falaa tamasa yaysan taabanin طiiban wax udgoon yan taabanin cinda ahli اcilmi macna طiib waa maxay kulligoodba waxaa la mida aلzina zinada daahirka waa lamid haddii la yidhi wax udgooniyaysan ismarinin waxa udgoon nabi allow maxaad gabdhaha ogu diiday raggu kicinhayaa wey raggaasanka taagahaya fitnu keenayaa hadda idinkoo meel fadhiyo shaacab bay hadday gabadh carfaysa idaag marto nin sanka taaga iyo nin fiiriyo nin foorarsada iyo dareen baa la wada qaadahaya rag iyo dumar waxbaa la isu geliye maogtahay marka anteenooyinku inay la taagaan la diidaya oo nin walba dhegtu taago maxaa jira yidhaahdo howlahaas ayib marka fitna ka iman karta rag wada dhagaqaaday mid horbaxyeeyo oo balaayo iyo ibliis ku lugduba la waayi maayo marka taasaas la diidanya idan cillada qiibka loo manciyey ayaa waxaa loo mancinaya azina daahira malbaska iyo libaaska iyo quruxda iyo bilada xuliyado dhan waa la mid wa fii macna iibi idhaaru الziinati min alxuliyi waiyaab cinda ahli اlcilmi walaa khilaafa fi dalik waa isku macno ayb gabadhu markay marka soo aadaysa masjidka dharkeeda dhaaraanka iyo xijaabka qananafka ee baaliga ee laga kala cararahay masaajidka la soo aado halkaa ku tukato alaabta aroosyaha lagu aado ama martida lagu soo dhoweeye khatarta xidhan mayso walyrujna tailaat iyagoo basaasan ha baxeen iyagoo bixi oo shaaximan laba ogolo wey nafsa wixii loo diiday diibka ayaa tana loo diidaya marka waxaan rabnaa in aan jamcino bayn almaslaxatayn xaggana aan ka baaqsanna mafsadada in gabadha xaqi masaajidka kule ay soo qaadato cidna aysan fitnaynin ayadna aysan fidnoobin inahaasuu nabigu rabaa inuu jamciyo calayhi الsalaaة wasalaam xadaثna yaxya bnu yaxya الtamiimi abu bakr naysaburi wa isxaaq bn ibrahim alxandali isxaaq bn rahuya weeye hadda qaala wuxuu yidhi imaamka qaala yaxya wuxuu yidhi cafwan yaxya bnu yaxya akhbarana cabdullahi bn muxamed ibn cabdillahi bn abi farwata yaxya isxaaqna akhbarna un buu leeyahay faariq waxaa weye nina ninka u nisbeeyo waa u abtirinin ooma abtirinin buu ka rabaa lianna isxaaq waa inaga soo mara laa yastacmil ila akhbarana الqرشي عن زيد عفوا عن يزيد بن عبد الله بن خسيفة ونسبة إلى جده لكن أبيه وعبد الله عن يزيد بن خسيفة عن بصر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا أي امرأة هوينيد أصابت اسمرسة bakuuran cuud cuud iyo wax udgahaya iyo unsi iyo wixii la halmaala falaa tashhad macanaa ysnagala soo qaybgayn alcishaa alaakhira cishaha dambe bacdu laqawiin baa inkiray oo alcisha alaakhira waa khaa bay yidhaahdeen maxaa yeelay hal cisho un baan leenahay cisha haddana maxaa loo odhanayaa sababna meehe waxaa weeye laba cishaan leenahay cishaha maqhribka iyo kan hadda la yaqaana cisha alaakhira ah nabigaana isticmaalay waana luqatu saxaaba marka asmaciyo wadaaddaa laga soo guraya inay inkireen marka waa laba curfi bay isku khaldeen xilligiisii muslimiintu hal cishun bay yaqaaneen isagoo curfigiisii zamankii wadaadka luqawiga ah, hal cishun baa la yaqaanay laakiin xilligii saxaabadii nebi maxamed maxaa la yaqaanay laba cish alcisha alula walcisha alaakhara marka xamlu curfin calaa curfin aafadu keenay ka mid tahay marka aafooyinka lagu aafoobay ka mid tahay xadaana cabdulahi maslmata bnu qacnab alqacnabi cabdulahi bn maslma bnu qacnab alqacnabi cabdiraxmaan albasri imaam min a'imat eh, alkibaar wey waana akbaru shaykhin limuslim inaan muqadimada kusoo tilmaanay in kale ma xusuusto akbaru shaykhin liimaami muslim wey cabdulahi bnu maslama ibnu qacnab alqacnabi cabdiraxmaan almisri cafwan albasri laazama imaam malik aaaiina caaman imaam maalik soddon sano oo ku soo lalaabanaya isagoo basri a weliba mar walbana oo muwaطaca maruu ku dul akhriyay maruu ka dhagaysiye maruu su-aala ka weydiiye ah waxaa lagu tiriya inuu yahay min afbat الnaasi fii riwaayat اlmuwaطa bal niman baa kulligood isaga ka horeey nimanna macan iyo cabdulahi bin yusuf atinisi niman bay la tartansiiyaan dhibba ma laha aad u qiimo badan weeye khayr badan abu xaatim araazi wuxuu yidhi maa ra'aytu akhshaca minhu cabdulahi maslamat bn qacna bn akbaru shaykhin limuslim ah maa ra'aytu akhshaca minhu axad ka khushuuc badan oo ka cibaada badan ma arag boodhi cabdulahi bin maslama bn qacnab alqacnabi waa buu safray imaam maali isagoo la jooga kadib baa imaam maali baa layidhi waxaa maantu soo gelhayaa qacnabi maantu imanaya markaasuu li quumuu ilaa khayri ahli اlard ardadiisii iyo culummadii la joogta umri ina keenaanu aadna maanta soo booqanna ilaa khayri ahli اlard dunida ninka u khayr badnaa dunida dadka jooga ooma aqoon badnayn laakiin uu cibaada badnaa intii laga warqabay nin oo khaashica oo zaahid ayuu ahaa waliba mukhlisa fii diinihi wa fii dacwatihi sida la sheeg ibnu maciin abu zakariya wuxuu yidhi asagu maa ra'aytu axada yuxadiu lilahi ila wakican walqacnabi fanu xadii baa nin badan dhex qaaday buu i culuman aqaana xadiid warisa waa ay taqaanaa warkayga xadiidka nin ilaahay dartii u tabiyo oo dadku u siiya laba nin umbaan garan wakiiciyo iyo qacnabi yani waa shahaada maa bacdaha shahaada maalik muxuu yidhi qumuu ilaa khayri ahli اlard abu xaatim araazi oo wax ka badbaaday jaraax kawaanle dahab wuxuu iyaaka iskaji waxdar min hada aljaraax waa jaraax hadda ma aha xadguduga waa mutashadid fi ljarxi waa imaam khayr badan ayib yaan khalad loo wuxuu ihi ma ra'aytu akhshaca minhu ibnu maciin wuxuu ihi ma ra'aytu axada yuxadiثu lilahi ila wakiican wاlqacnabi yani mukhlisuna waxaa ku tusay abu xaatim araasi baa qiso cajiiba ka sheekeeyey wuxuu yidhi waxaan ka nimid waddanka annagoo muxadiiin waaweyn oo fara qacni baan u nimid waxaanu ku nidhi waxaan rabnaa inaad muwaطa'u maalig aanu kaa dhagaysanno ood akhrido waxaan rabaa inay min lafdi sheekh ka maqlaan min lafdi sheikh assamaac alqira'ata calayhi ma rabaan markaasuu yidhi berri bacda alfajr inooga dhiga waxaan bacd alfajr cashir kalaan leenahayoo waxaan xadiid ka dhagaysanaa oon ka qaadannaa xajaaj ibnu minhaal markaas wuxuu yidhi markaad ka baxdaan ii imaada marka waxay markaan ka baxna waxaan sii aadnaa cashir kale oo waxaan ninkii wadaadkii ibraahim muslim baan xadiid ka dhagaysanaa asna xilligaa wixii ka dambeeyey wuxuu yidhi markaad xajaaj ka soo baxdaan ood ibraahim muslim soo martaan ii imaada adii akhriyey waxay dhaheen waxaan sii aadnaa abaa xudayfata annahdi ninka ilaahay dartii wax aan ummadda u barin muxuu dhihi lahaa sheekh baan ahay ciyaarin ordaya dhaafa maxay tahay sheekh baa sheekh ka fiican maxay tahay bacd alfajar xajaaj minhaab ka qaadannaa markaan ka baxna waxaan sii aadnaa muslim ibnu ibraahim markaan ka baxna waxaan sii aadnaa abaa xudayfata annahdi wuxuu dhi abaa xudayfata nahdi ka soo baxdaan ii imaada waxay dheen may haddana waxaan sii aadnaa caarim baan xadiid ka qaadaana abanucmaan sheekhuulbukhaari waad garanaysaa wuxuu yidhi goormaad firaaqa leedihiin bacda almaqrib fakaana ya'tiina fi اlleyl isagaa u iman jira ardada meesha joogaan fayaqra calayhim almuwaطa markaasuu iska noqonaya liannahu yuxadiu lilaah dan kale faniga inuu gudbo ummaddu qaataan buu doonaya ninka maanta awooday waa kuma sheekhow jaanis kuma hayne markaan waxaa naga soo dhammaysano kitaabka ma noo akhriyi mise hawsha hadda ma kala ururay macnaheed maxay tahay qacnabiyo xadiidka ma noo yeedhin markaan hawlaha naga kale dhan iyo wixii wadaad o dhan aan soo maro adiga ma geela meesha u dambaysa ma kaaga qoraa dan kama laha maa ra'aytu axadan yuxadiu lilahi ilaa ilaa wakiic walacnabi qisadaasaa kutusisaado ajiiba wey abu xabsin alfallaas wuxuu yidhi kaana alqacnabi mujaaba dacwa ducadiisa la aqjiibo oo la aqbalu ahaa wadaad la yidha sahl xamdaan ibnu sahl albalqi oo faqiiha asagu wuxuu ra'aytu axada idaa ru'ya dukira allah ila alqacnabi wuxuu yidhi axad marka la arkay ilaahay la xusuusto cabsidiisa oon acnabi ka ahayn ma arag buui wuxuu ihi kaana idaa mara cala اlmajaalis qaaluu laa ilaaha ila اllah ummad muslimiinoo meel fadhida haduu way tawxiidsan jireen yani cibaadadiisa suu rabbi ugu xidhan yahay wanaagiisa bay rabbi ku xusuusanayaan markaasay tawxiidsan jireen buui yani imaamkan imaam sahlan ma aha laakina muslim lam yuktir riwaayata canhu limaada hal mar sanadku u dambeeyey ee xajkii uu soo xajiyey qacnabi ya muslimna u yimid hijirada qacnabina wuxuu dhintay gii bishii dilxije xajka la joogay axaadiitu ka qortay bu qacnabi ka wariya waana akbaru shaykhin limuslimin fii saxiixi wa fii kutubihi اlأkhra oo dhanba wuxuuna kula kulmay halkaas safar ee xajkaa intuu ka qortay buu ka guursaday intuu ka qortaybu ka guursaday abu surcat araasi kelimadiis inaan baraarujo wa ahayd asagu wuxuu uhi maa ra'aytu axada ajalla fii cayni min alqacnabi abu surcat araasi oo daa'ima la kulmay oo ragguu la kulmay rag la sheegi karaba aan ahayn wuxuu ihi ra'aytu axada ajalla fii cayni min alqacnabi abu xaatimo saaxiibkiina waad soo martay imaamku marka tarjamada yarta ah waa astaahilaan laakiin mutawalaadka ka ahriya ka taarikh اlislaam iyo kutubta lamidka aimada waaweyn ka mara hawshooda dhib ma laha wa min shuyuukhi اljamaaca ila bna maaja wa shaykhu liljamaca ila bna maaja laakiin nasaa-i waxaynu soo maray fainahu yarwi canhu biwaasita ragga waa ka waa ka dambeeyey saddex boqol iyuu dhintay waad garanaysaa iyo saddexni miyuu ah saddex boqol iyo labadii muslim iyo bukhaari abu daawuud iyo tirmidi toos bay oga qaataan toos bay oga qaataan yarwi canhu lama kulmin riwaaya kuma laha asagu ama annasaa'i yarwi canhu biwaasita marka waa shaykhu ljamacati waad ka dhigi kartaa ilaa ila ibna maajah ila ibna xadaana cabdullah bn mascuud maqacnabi xadaana sulaymaan yacni ibna bilaan etaymiya buu u jeedaa ataymiya cafwan can yaxya wah bnu saciid alansaari yaxya bnu saciid bnu qays alansaari can camrata bint cabdiraxmaan annaha samicat caaisha radi allahu tacala canha zawja nabiya ahayd taquulu ayadoo leh low ana rasuul allah sal slam rasuulka ilaahi haddii ra'a uu arki lahaa ma axdaa annisaau dumarku waxay soo dariyeen oo fasaad iyo tabaruj iyo sufuur ah lamanacahuna اlmasjida masjidku u diidi lahaa nabigu waa u diidi lahaa kamaa municad sidii loogu diiday nisaau bani israa'iil almasaajid ay ka dhigan tahay dumarkii reer banu israiil looga reebay masaajidda qaala wuxuu yidhi raawigii oo hadda yaxya ah yaxmnu saciid faqultu licamrata waxaan ku idhi anisaau bani israa'iila dumarkii reer banu israiil miyaa municna loo diiday almasjida masjidma laga reebay qaalad waxay tihi camra nacam camra iyadoo hawshan shuqul kumay leh caaisha u sheegtay caaishay ka qadanaysaa riwaayad kale waxdii kuu leeya baana caddeeyey oo min riwaayati curwat eh, bni zubayr can caaisha caddeeyey ayb markii dumarka reer banu israil waagol masaajiday ku tukan jireen oo dadkay kala qaybgeli jireen waagi dambe cahdigii zamankii fasaaday yay qaybo ayagu ka ah waxay bilaabeen inay kaba dhaadheer xidhaan oy ragga isu dheeriyaan istusaan heble hebel bay ka dheertahay la yado hebley ka dheertahay oo muuqato riwaayadii marka caaisha waxay tihi faxurima faxurima calayhina almasaajidu wasulliطat calayhina alxaydatu aw alxiida waxaa tidhahdaba masaajidii baa loo diiday dhabar furnay dhiigna waa lagu sii daayey sidaysa u dhaqaaqinba idan caaisha saasay odhan jirta xaafidku wuxuu idhahdaa xadiidkaasi waa saxiix muslim waa ku yimid asalkiisu cabdirasaaq iyo khayrkiina waa wari isagoo mawquufa laakina waa fii xukmi الrafci lannahu laa yuqaalu bira'yi lann waa runtii hawsha ayada rag badan baana ku taageersan musa cabdirasaaq ka akhriyaan aarkaas faahfaahsan ee ka faahfaahsan kacaawa aynu hayno ee min riwaayat curwat nisb can caaisha an kun hal boqol konton iyo afar an kun hal boqol konton iyo afar cafwan an kun hal boqol tobaniyo shan iyo tobaniyo afar an kun hal boqol tobaniyo afar iyo toban iyo shan aarkan haddaan hn caaisho iyo riwaayada cafwan camr bint cabdiraxmaan can caaisha iyo riwaayada curwa can caaisha isdaba dhigay an kun hal boqol tobaniyo afar iyo an kun hal boqol tobaniyo shan ka muraajaceeya insha alla xadiidkan marka hadda caaisho aan marayno bal riwaayadka saas raacayno qolyo badan baa wax xagga fiqigiisa waxadaana moxamed musan abu musa albasri qala xadana cabdulwahaab yacni athaqafiy cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi baa laga wadaa qaala xa waxadaana camru naaqid xadaana qaalada in la gooye ahayd ayib gadaal laga keeno waxadaana camru naaqid xadaana sufyaan cuyaynata xa qaala sida tan oo kale قال xadna abu bكر بن شhaybة قال xadna abu khالد الأحmر abu khالد الأحmر waa maشhهوr bkunyati magaciisana سulayman بن حayaan سulayman بن حayaan قال وxadثna إسحاq بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس بن إسحاaq السبيعي كلهم عن يحيى بن سعيد الأنساري بhda الإسناad miثlahu sanadkan oo kale yay noogu tabiyeen xadiidkan marka qole waxay u deliishay xadiiثu caaisha ee ahaa nabigu hadduu arki lahaa ama uu soo gaari lahaa dumarku siday u kharimeen ay u fasahaadeen masaajiddu u diidi lahaa qolyaa waxay u daliishadeen oo yidhi waxaa laga qaadanayaa inaan dumar gebi ahaanba loo ogolayn masjid inay tagaan habeennimo maalinkii way tegi karaan laakiin habeen masaajid looma ogolay ka qaateen ayb bimacnaa marka waxay u jeedaan xukunku waa isbedelay tagayur baa dhacay xilligii suubanaha calayhi salaatu wasalaam waa banaanayd sunnayna ahayd gabdhaha masaajidka in loo fasaxoy tagaan ayaguna aadaabtii anshaxay ay ilaaliyaan laakiin bacda ma zamanku fasahaaday oo fii awaakhir cahdi saxaaba la gaadhay wataabiciin dumarku waa ka mamnuuc bay taana lama ogola hadde waa tayiir akaam harciya takhyiir alaxkaami sharciya iyadoon la haynin cillo shaaricu caddeeyey oo la bedelo weeye marka waxaa ka soo baxaysa hadii aan laga fiirsanin calmaaniya dahsoon calmaaniyadu waa laba qaybood mid diiran oon diir lahaynoo dharla iyo mid dahsanoo wadaadaha ku jirta mid wadaadaha ku jirta ayaa jirta mar baan haddii ilah yidhahda ka hadli doonaa waxaa laga yaa rag badanoo meesha oo salafiyiin ismoodahaya inaad calmaaniyiin tihiin oo iskama warqabtaane moogta <laughs> ayib marka taa iska ilaaliya mar ka hadli insha allahu tacaala idan waxaan leenahay horta warkaa war jira maa xukumkana waa sidiis siduu nabigu kaga tegay calayhi salaatu wasalaam weeye wax isbadaleen lama arko nin walba waxaa laga rabaa in gabadha markay idan weydiisto uu fasaxo aadaabtii iyo akhlaaqdii farayna uu faro barfuunkii diibka iska ilaali si edebla ku idan waxyaabaha kale oo dhan ee keenaya in lagu fidnoma jooji masaajidka ku daahina dantaada soo qabsoo soo laabo ayb hadday meeshu yar khatar iyo cabsi tahay baa laga rabaa maxaa yeele hooyadan caaisho way ku dhaantaa iyaga hadda fiqigeeda waxay tii nabigu hadduu arki lahaa diidi lahaa maysan ku dhihin maysan ayadu lama ogolan inay u fiirso nabigay ka warsugaysaa xukunka nabigay ku xidhaysaa haddii nabigu arki lahaa fasaadka iyo burburka hadda jeera wuu diidi lahaa weeye e maysan ku dhihin maadaama uu fasaad iyo balaaye jirto waa isbedelay laba gooroba nabigay hawsha u dayso ku xidhay waana qadiya shariya alqadiya shariya inay dhacdana cinda ahli اlcilmi laazim ma aha bal mustaxiil bay noqon kartaa qul in kana liraxmani walad faana awal اlcaabidiin alqadiya shariya la tastalzim اlwuquuca bal la tastalzim اljawaaza bal la tastalzim xata اlimkaan xata اlimkaan ma keento ayib dhib ma lehe marka hooyadeen waxay wax ku xidheen shari lam yujad fii cahdi sal lay slam waxaanu ku dhisan yahay waa danni iyo mala ayadu marka binaan calaa dannin dannathu hooyada ay malaysay oo ah low ra'aa la manaca low ra'aa nabigu hadduu arki lahaa la manaca waxaan filahayaba hooyada tira hadduu waxaan arka nabigu waa diidi lahaa ee mar hadday dumarku fasahaadeen waa reeban maysan dheh nin laga fahmayo inay ay qabto sidaa ayada ah waxaa kuu fil inaad tiraahdo nabigu ma arag hooyadan caaisho hawshay sheegtay isbeddelka dhacay nabigu ma arag walam yamnac fastamara alxukmu baad leedahay nabigu ma arag hawsha ayib ummaddana haweenkayna kama reebin masaajiddii inay tagaan idan xukumku waa baaqi weli waa jiraa haddaad tidhaahdo haddee isbeddel baa jira waxaan leenahay ilaahay baa ogaa isbeddelku inuu imanayo ilaahay ma ogaa wax walboo dhacayo fasaada ama rabbi ma ogaa ha hadduusan nabigu ogayn haa nabigu hadduusan ogayn ilaahay muxuu ugu sheegi waay nabi allow xukumkan qaydo waxaad tidhaahdaa faida tagayara الzamaanu wa kaurat اlfitanu imnacu ima allahi masaajid allah ayib qad calima allaahu ilahay wuxuu ogaa waxay haweenku ay keeni doonaan ama fasahaada ama tabarujo sufuur ah nabigiisuna ooma waxyoon oomana sheegin manciga idan sidii baanu ku soconayna haddaad taa diiddaan waxaan leenahay masaajidda maxaad uga ordaysaan haddii ixdaadki iyo iyo tabarujka uu keenayo dumarka in loo diido masaajid inay aadaan ha keeno dumarka in loo inay suuqada aadaan oo magaalada aadaan oo ay baxaan oo ay soo dhaamiyaan oo danaystaan oo dugsiyada aadaan waa min baabi awla ma mise maaha isbedelku hadduu keenayo manca الnisaaءi min almasaajid wuxuu keenayaa min baab اlأwlى wاlaxra ama faxw اlkhiطaab dhe ama mafhum maxay tirahdee mafhum muwaafaqa اlأwlawi waxaa doonta ku sheegay waxaan bannaanayn haddaba dumar inay ka baxaan gurigooda dhaha haddii kale reer magaalada naga daaya masaajidkii ugu qiimo badnaa ee u wanaagsanaa haddaad tihaahdeen waxaa keenaya isbeddelka dhacay in loo diido waxaan leenahay waxaa ka daran in la ihahdo ma bixi kartaanba korka kaga xidha marka idinkii marka maryan qaasina kala baxa marka ayada maryan qaasin waaa maalileed ah ku haysa waaa waxaa dumarka la yidhi waqarna waxba kama jiraan waa baatil ku haysa guryaha fadhiya inla been soo baxa miyaad waxyaabaha dacar bay u kacinaysaa iska daayo ayb dhibdarada socoto wey diinka lagu tumanayo maryaqaasi waa la yaqaana wasiiraddi eh, dowladda soomaaliya tii hore ah, de warkeeda waa yaallaa dhagaysta meel walba ku jiraa diinkiina sida loogu tumanaya halkanaad hoganaysaa <clears throat> almuhim waxaan leenahay ixdaadku iyo fasaadku wuxuu ka yimaadaa min bacdi الnisa dumarka un baa u baahan in la hagaaji inta kalena waa loo fasaxaya lanna walaa taziru waasiratun wasra ukhra dumarku muhiimaddu waxaa weeye adilada wax ku dhiseen kuwaas ayadaa waba kama jiraan waxba kama jiraan xukunkuna isma badalayo hal xukun baan ogolay inuu isbedelo waa xukunku nabigu calayh الsalaaة wasalaam uu cilla bannaanka taalla ku xidhay ama rabbigii ku xidhay kaana isbedelkiisu waa xukum sharci ah ma aha taqyir lisharaa'ic iyo taqyiir ayb amaa hawshan ee ku dhisan ijtihaadka iyo daniga ku dhisan waa xukum laazima ilaa qiyaamisa waxba laga bedeli maayo fasaadka idinku yareeya gabdhaha astura anshax iyo dejbilinka ilaaliya iyo isluubka laakiin masaajiddu waa furan tahay sayidina cumar sidiisun baan la yeelay in sha allahu tacaala baabu الtawasudi fi اlqira'ati fi الsalaaة اljahriya bayn اljahri wاlsra idaa khaafa min اljahri mafsadatan intaana ka bixin waxaa laga yaabaa dadka in aan wakhtiba laisku simine calmaaniyada dahsoon ee wadaadaha ku jirta in yaraan ku ishaaro iska ilaaliya barjiinna inaad qabtaan baa laga yaabaa waa aniga hadda idiin tilmaamayay calmaaniyada dahsoon waxay jiraahdaa shareecadu kitaab iyo qur-aan iyo sunnaba axkaamta si guud bay u caddaysay si guud bay u caddaysay laakiin tafaasiisha iyo furuucda hoose iyo jusiyaadka ku saabsan nidaamka siyaasiga ah shareecadu ma caddayno shuqla kuma laha wahada kufrun fi اddiin wahada kufrun fi اddiin aad iskaga ilaaliya waa zandaqa iyo kufri iyo calmaaniya dahsoon wey shareecadu maa min ficlin bini aadan iyo makhluuq sameeyo oon shareecadu xukun u saarayn ma jiro wax walboy makhluuqaadku sameeyaan ama addoommuhu sameeyaan shareecada nebi maxamed waa caama cumuumka risalada suubanuhu laba araf bay noqotaa cinda ahli اlcilm cinda ahli اlkufri kama hadlaayo iyo qolyaha culummada ismoodaya xaggana zanaadiqada kama hadlaya hawshooda ee masaarida u badan kutubta weliba qoray nabigu calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu waa caammatun fi lacyaani caammatun fii xukmi afcaali lacyaan iska ogaada axad bini aadan ah oo nabiga maalinka la diray ilaa qiyaami saaca uu rasuulku rasuul u ahayn miyaa jira oo nabi usan u ahayn maalinkii suubanaha la diray calayhi salaatu wasalaam ilaa qiyaami saaca cayn iyo shaksi imanaya oo rasuulku uusan rasuul u ahayn oon loo dirin miyaa jira haddaad tidaa rasuulku ummadoo dhan baa loo diray innii rasuululahi ilaykum jamiican laakiin cabdiraxmaan iyo aw xasaan nabiga looma soo dirin ma gaal baa tahay mise muslim baa tahay ii jawaaba intaan cishaha la gaadhin aan kala baxanay warkiinnaha muugta uu issaaran yahay kaa maxaa loo yaqaanaa waa cumuumu risaalati الrasuuli calayhi الsalaaة wasalaam he cala اlacyaani wاlafraad maa min fardin min albashar oo rasuulku soo un rasuul iyo nabi ninkii yidhahda axad min aadanka ka mida iyo fardi iyo aa'ifo iyo koox ka mida nabigu ma xukumo rasuulla oo ma aha waxaad tidhaahdaa waxaan kitaab rabbi ku marahay inaad gaal tahay ku dhaaro waxaadna tiraa aakharana ana u qaawan hadduu doono wadaadkii reer muqdishoa kugu kaco hadduu way fahanteen baan u maxaa ii soo hadhay waxay la mid taha taasoo kale inaad ah tiraa ilaahay subxaana wa tacala uunko dhan ba asagaa abuuray allahu khaaliq kula shay laakiin waxaa tihi sheekh cabdiqaadir muuse abuurin maxaa tahay waxaa tihi ilaahay uunko dhan asagaa abuur laakiin nebi maxamed muuse abuurin baa tihi maxay nabigu waaba ka weyn yahay wax la abuuro adoo marqaasanoo ooyaho tusbax wareejinay xukunkaadu muxuu yahay yacni waxaa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu waa caama laa taqbalu takhsiisa min xayu alafraad walashkhaas intaa miyaad fahanteen inta haddaad fahanteen dhan aan kugu dhiga barka dadkii loo soo diro dhan nabiga ee tidhi haddii nin laga reebo waa lagu gaaloobayaa dadkii loo soo diroo dhan afcaashay samaynayaan nabigu qaybna wuu xukumaa qaybna ma xukuma ninku waa gaal la soco miyaad fahanteen hadda waxan ka hadlo saa wax ku sheega garan maaye may tidhaahdeen unkoo dhan nabigu waa loo soo diray bini oo dhan asagaa rasuulku u ah shareecadiisuna way laasamaysaa ninkaan nabiga rumayn raacinna waa gal ma tidhaahdeen dadka oo dhan falkay samaynayaan dunyo iyo aakharo wax walbay ku hadlhayaan wax walbay ku aqdaamanhayaan qaybo ka mida ah sharecada nabigaa xukunto laga qaadan qaybna laga qaadan maayo caqli iyo howlo kaliya laga qaadan tajaarib ninka yidhaahda gaalgeysa waaweyn iyo ku dhaaro anaana ugu qaawan aakharo miyaad fahamteen warka asaga hadalkaa miyaad fahamteen soomaaliya mise maydan fahmi faahfaahintiisa xilli kale iga suga in sha allahu baabu tawasuطi fi اlqira'ati fi الsalaati idan intaan dambe ninkii diida waa maxay waa calmaani calmaani dahsoon weeye ninkii wax kala reeba oona juز'iya qayb baa shareecada laga qaadan qayb waa calmaani dahsoon shareecadu meeshaan ma tafsiilinin si guud bay u sheegteen waa calmaani dahsoon shareecadu axkaamta qaybna si faahfaahsan bay u sheegtaa qaybna waxaa laga qaataa qawaacidda guuda shareecada hal juز'iyo maa min naazila maa min juز'iya aqalu اlأجزاء bal juزu laa yatajaza oon sharcigu u xukunayn ma jiraan ima binasin khaasin wa ima biqaacidatin khaasa biqaacidatin caama shaafici fi اlum fi الrisaala muqadimaad muxuu leeyahay wax shareecadu ay ka tagtay ma jiro kitaabka rabbi baa tuse wax walba ima nasan aw istinbaaan marna wuxuu dha ima nasan aw dilaalatan ardaygiisii bilwaasita abu cumar abulcabaas bn surayj cafwan axmed bn cumar bn surayj kitaabkiisa alwadaa'ic limansuus shara'i wuxuu yidhi ma min xaadiثatin wanaasi ilى qiyaami الsaaca ila wاlqur'aanu bayanahu ima biاlsmi aw biاlmacna shuf hadi diqa ima biاlsmi aw bilmacna ka ahriya kitaabkiisa akhirkiisa hadihi diin اlmuslimiin weeye wax khilaafana kama jiro niman cabbay falsafadii ay wadeen cabdilxamiid mutawalli iyo cabdilcaali saciid iyo shaydaankii ii sheeg maxamed ii sheeg wadaadkii muxuu ahaa shaydaankii yaxya qaraabada ahaayeen saliim cawa saliim cawa iyo ciidankiisii kuwa kufrigay wadaan ha ku khaldoomina ku khaldoomi wadaadda wallacay baan arkay intaa matagahayo daacahaya iska ilaaliya waa gaalnimo geysa waaweyn calmaaniye qarsoon oo dahsoon iyo mid diiran diiran oon dir lahayn midka midda diiran baa ku dhaanta calmaaniyadii dahsoon waa idiin sheegata diiran waa maxay waxay ku leeyihin shareecada nebi maxamed waxaa loogu talagalay akhlaaqda cibaadaadka caqaa'idka masaajidda laakiin nidaamka siyaasiga ee dowladaha lagu maamulo laga qaadan maayo marka taas waa calmaaniya diiran masaa'ilka ruuxa qaybiya hoosena ee yidhahda qayban shareecadu xukumin baa jira oon laga qaadanayn laa min qawaacidha walaa min nusuusiha tafsiiliyana waa calmaani dahsoon iska ilaaliya ha khaldamina jamiic alacyaan waa mulzamuuna bishariicati muxamadin calayhi اsalaat wasalaam jamiicu afcaali اlcibaadi wa aqwaalihimna waa maxkuumaة bisharci muxamed sal lay slam ninkii diidana gaal way muslim ma aha hadduu dana wadaad koofiyad weyn ha noqdo yaan laydin dagin iyadoo faahfaahsadii rabbi igu simo mar baan sharxi doonaa baabu التawasط fi اlqirاءaةi fi الsalaaة اljahriyaةi bayn اljahri واlsrاء ida khaafa min اljahri mafsadatan wuxuu baab yahay atawasuطu in la dhexdhexaysto fi اlqirاءaةi fi الsalاة salaada qiraacadeeda aljahriyati ee kor loo dhigo codka maxaa la dharaxaysanayaa baynaaljahri codka in la citaaliyo iyo walisra in la siraysaad udhaxaynaysa goorma idaa khaafa min aljahri mafsadatan hadduu ka cabsado koruqaayadu in dhib kaga yimaado xadaana abu jacfar muxamed bnu sabaax addulaabi wa camr bnu naaqidu jamiican xan hushaym bnu bashiir asulami qaala ibnu sabaax wuxuu hushaym walaalka camr naaqid wuxuu hi canhu shay intaan buu kala duwaya imaamku tawaruca min alkadibi akhbarana abu bishir mashhuuru bikunyata wasmu jacfar ibnu iyaas ama jacfar nabi waxshiya la iska yidhaahdaa can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma fii qowlihi tacaala tajhar bisalaatika waxaa ka booday cafwan can saciid bni jubayr alasadi can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma fii qowlihi tacaala walaa tajhar nabi allow kor bisalaatika ay biqiraati salaatika biqiraa'ati salaatika salaadaada qiraa'adeeda bidaliil walaa tajar baa tustahadi salaaddu waa afcaal haddii afcaasha loo jeedo afcaal lama jahro maxaa lala jahraa qowl iyo weedh baa lala jahraa marka walaa tajhar ha la jahrin kor ha u qaadin bisalaatika biqiraa'ati salaatika aarka caaishana wuxuu odhan doonaa biducaa'i salaatika ay noqon doontaa kolba sidaad adugu qabto haddaad duco u wadana biducaa'i baad qadari haddaad qiraa'a loo jeedana qira'aad qadaraysa walaa tukhaafid hoosaa u dhigin biha bilqiraa'ati aw biducaa qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi nasalad way soo degta aayaddan wa rasuulullaahi rasuulka ilaahayo sala allahu calay wasalam mutawaarin isqarinaya mutawaarin dhuumanaya bimakkata maka ku dhuumanaya fa kaana waxaa suubanu idaa sallaa biasxaabihi asxaabtiisa markuu tujiyo rafaca sawtahu biاlqur'aan codkiisu koru qaaday qiraadu koru qaadi jiray faidaa samica dalika almushrikuun markay qiraada galadu maqlaan sabu اlqur'aana qur-aankay aflagaadayn jireen waman anzalahu iyo allihii soo dejiyey bay jireen waman jaa bi cidkii la yimid oo gaari gaadhi jireen faqaala allahu tabaaraka wa tacala linabiyi ilaahay baa nebigiisi ku yidi walaa tajhar bisalaatika bal riwaaya can ibni cabaas oo dacfi ku jira xaafidkuna uu yidhah waaba xasan waxay ku timid markuu nabigu qaraada kor u qaado bacdu saxaaba dhuuman jiro carari jiray maxay og yihiin in gaala soo qaamaba lasbaqdhabaayo qaraada nabiga kor ma u qaaday qolyaa salaada ka bixi jiro carari jira maxaa jira mushrikii quraysh baa maqli kadibna budh iyo waxaa bilaabanaya in laisla fadbixiyo ninkii marka adkaysan karana wuu joogi ninka karana wuu cararahaya marka haddaad aragto wadaadda salaadii masaajidda ka cararahayaan la yaabe ila waa layshayaa ninety eightkii ilaa hadda ninaan masaajid ku tukanin baa lai sheegay nineteen ninety eight waagi nairobi wax ka dhex jeegay daarussalaam soo ma garanaysaa mise gadaal baa ka timaadeen kulligii abaaru keentay wey ile waxaa le dadku abka soo gaadhi iyo abaaru keentay intiina waxaan u malayn bmkii laba kun iyo lixdii cabdullahi yuusuf baa idinkanaan u maray dhib ma laha <clears throat> faqaala lahu wa taala nabiy wuxuu ku sal ly slam walaa tajhar bisalaatika ee walaa tajhar biqiraa'ati salaatika qiraa'ada salaada ha la jahnin fayasmac almushrikuuna galow marka ay maqlaan qiraa'atagoo markaa muslimiinta dhib ku dhibaan ama ilaahay caayanoo qur-aanka adiga ku aflagaadeeyaan walaa tukhaafit biha qiraa'adaha ka siraysanin can asxaabika saxaabada ku codka maqashii korna ha u dhigo ha citaalin ay asmichum اlqur'aana qur'aanka maqashii baa laga wadaa walaa tajhar dalika اljahra koruqaa'id zaa'idana nabi allow ha u qaadin wabtagi raadi oo alab bayna dalika bayna aljahri alcaali wa bayna اlkhfaati sabiilan wada u dhaxaysa yani waa maa aadna u qaadin hoosna zaa'id u dhigin mutawas dhexdhexaad ku wad wey abu daud ku maray xadiidka cafan ama bacdu riwaayaatna ay mursalada ahayd nabiga habeen wuxuu soo maray abubakar oo tukanay salaatuleyl oo qiraada hoos u akhrinay haddana cumar wuxuu soo maray cirka ku tolhaya oo asna salaatuleyl tukanay cirka qiraada cirka geynaya haddana wuxuu soo maray bilaal oo tukanayo qur aan toos u wadayn suurabu bilaabi mid kaloo in ka soo goyn tu ku dari sida hadda soomaalia qolyahan ruqyada qur ay u akhriyaan aayadaha goosgooska ah qur-aankiibu isku gugooyey in suuraة اlbaqara in suuraة ali cimraana in annisaa in ancaam in maa'idaa hawlahaasu isku wadaa kolba aayadda afkiisa kuso dhacun buu wadaa waana tukanhayaa aayadna ma waayo nabigu markuu salaadihii dhammeeyeen buui kaale cumar abubakarow maxaad qiraa'ada hoos ugu dhagaysay maa koru yar qaada xoogow wuxuu nabi laqad asmactu man unaajii allihii aan la koodahayen baryahayo ilaahi ah waa i maqlahaye cid kalena danka ma lihi cumar baa le waa garta cumar adugu maxaad cirka ugu talaysay wuxuu idhi uqid اlwasnaana waadrud الشhayطaan buuri dadka jiifana waan toosin maxay u jiifaan shayaankana waan baacsan hayaabu qur-aankan ku gubayaa jinka cumar asagu dagaal buu ku jiraa wuxuu hi shayطaanna qur-aankan ku gubahayaa oo waan caydhinhayaa qolyaha jiifana waxaan lewa ka kacay bilaal baa la yidhi adugu maxaad qur-aanka ma aayad aayad u wadi suurad suurad wadi hawshan aad isku barxaysa maxay tahay wuxuu hi waa kalaamun ayibun akhlitu bacduhu bacdan buu qur-aanku waa kalaam macaan buu haddaan isku daro muxuu nabee loo bi'iyey subag caana ku dar ku sii dar caano kale waa isla caano un soo maha waan isxamaarsiinaya bilaal asagu shib baa la yidhi waxba lama dhihi laakiin cumar waxaa la yidhi sunnadu waxaa wey inaad hoos wax yar hoos u dhigo codka yar gaabi volyumka xoogow yar gaabi abubakr maxaa la yidhi oog kor u qaad aduu irfac qaliilan abubakr cumar maxaa lii hoos u yardhig saa ku wada dhexdhexaad wabtaqi bayna dalika sabiilan qaybta dambe bilaal abu daawud ma wariyo maxamed nasr almarwasi baa ku dara riwaayadiisa fii mukhtasari qiyam illeyl ka fiiriya dhib maleh yaquulu ilahi wuxuu u jeedaa wabtaqi bayna dalika sabiil cabaas baa fasirahaye bayna aljahri wاlmukhaafatati bayna aljahri koruqaayad daa'ida ma aha aljahr rafiic baa loo jeedaa iyo walmukhaafatata hoosudhigid oo zaa'ida la diidaya idan asagu halkaasu ku fasiray ayib xadana yحmل yaحyى أخbarna yaحmل زكريa بن أbي زائدة عن hشayم xاaf عن هiشام بن cuرwة عن أbي cuرwة بن زubayr عن عائشha رضي الlaه تaعالى عanها idan muxuu ka rabaa oo u keenay mslim isagoo loogy inuusan maraasil iyo mawquufaad warinin wuxuu u arkaa nazlad warasuullahi mutawa xadii musnad ah cinda jumhuur muxadiiin wa minhum muslim baa ka mid waa xadii musnad ah aayaddan qaabkaasay ku soo degtay saxaabigu hadduu yidhaahdo waa xadii musnad ah markaan aysan qariino tusin inuu u jeedo macno guud ila mar bay saxaabadu waxay u jeeda xukumkeeda ama lafdiga cumuumka ku jira ayaa wuxuu wada gaadhaya waxaya waxa marka saasuu imaamka oga jeeda inuu xadii musnad yahay an ar marka aarkeedu ka soo horjeeda yuu hadda keenay imaamku fii qowlihi tacaala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid biha qaala caaisha waxay tidhi unzila waa la dejiyey ay qur'aankan aayadahan fi ducaai ay fi tawasudi fi ducaa ducada iyo allabariga inaad dhexdhexaysato meesha tawasud baad qadaraysaa fi ducaai ay fi tawasud ilan waxaa la soo sheegay wabtaqi bayna dalika sabiilani waa tawasud baa ku jira marka waxaa xoojinaya aarka caaisho ar laga wariyo eh, adii laga wariyo eh, abu hurayra cinda cabdirazaaq waayrihi bisanadin fii dacf oo ah kaana rasul s sm ida sallaa cinda albeyti rafaca sawtahu biducaai fanalat ida sallaa cinda albeyti rafaca sawtahu biducaai fanazalat hadi اlaaya walaa tajhar bisalaatika marka haddii aarka caaisho iyo eh, xadiidka caaisha iyo midka laisku qabto abu hurayra waxaa ka dhalanaya meesha hore inaad qadarato walaa tajhar biducaaika ama biducaai salaatika ayb in la jamciyaana ka wanaagsan in la jamciyaana ka wanaagsan oo la yidhaahdo waxaa weeye la yidhahdo daakhil asalaa daakhil asalaa ducada laga hadlay waa maxay waa ducadii gelaysay salaada gudaheeda waa ducade qiraa'ada qudhigeeda wey isma diidahayaan lianna qur-aankaad akhrinayso waa maxay waa ducaau anaa'in qur-aanka aad ku tukanee faatixa laga bilaabay ilaa wixii ilaahay kuu qadaraba ama waa ducaau masalatin ama waa ducaau anaain weeye salaadoo dhan waxay tahay ducaau anaain marka isma diidahayaan xadiidka caaisho iyo midka ibna cabbaas qiraaday ku soo degtay waa tacyiin ama waa tafsiil ducaday ku soo degtay edna waa maxay waa caam adducaa acamu min alqira'a lanna qira'adu waa nooc min adducaa wa ducaau anaain aw masala ah. marka unzila hada fi ducaai fi sala haddaad raaciso unzila hada fi ducaai fi salaa aharka caaisha iyo ibni cabaasba isku meel bay u dhaqaaqayaan waana wada socdaan ismana khilaafsano bacdu ahlicilmi mufasiriin waxay yidhahdaan aayaddan waa mansuukho wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan bay u deliishadaan oo halkaas ayagu la mareen marka ayagu ducada waxay u qaateen ducaa masalatan inay tahay bay u qaateen xadaana qutaybat قال xadثna xmاad بن زayd yعnي بن زayd بن drhm الbصري xا qال xadثna أbu bكر بن شhaybة xadثna أbu أسامة xmاad بن أسامة وwkiiع xا qال xadثna أbu quraybin xadثna أbu mucaawiية kulهm intaasoo wadaad oo xamaad ibnu زayd ah iyo abu usaamiya wakiic ah iyo wadaadka u dambeeye ahaa abu mucaawiya kulهm can hishaam bhada الإsnaadi bay ku tabiyeen milahu asagoo kale intaan miyaan ku dari karaa الله سبحانه وتعالى أعلم